إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وبعد فالأفضل باقي العشرة faahlu badri uma ahlu shajara halkaas in horeyna calay sharaxa weynu harsanaa mudigaynu soo maray celinaynaa qaala naadim raxima llahu tacaala imaam sufaniin waxa u leeyahy wabacdu bacda khulafaa raashidiin khulafaa raashidiin fadligooda marka laga yimaado falafdalu calaa misaaib saxaaba saxaabada intii qodofada tobankaa ka soo hadhay waxaa u fadli badan afartii qodofada marka laga reebo baaqi lcashara tobankii casharada bashariinta intoodii soo hadhay ayaa u fadli waan soo sharaxnay waan kasoo hadalnay faahlu badr uma faahlu badrin waxaa ku xiga cala markaa uma dikri man yeli lcashara fi lfadiila marka laga reebo kuwa hore waxaa kusoo xiga fadiilada casharatu lbashariika fa ahlu qaswat badar bay ka qeybtay dagaalkii badar markay ka qeyb qaatay bal dahabay sitaan lianna bedel waa tii casa allahu biha lislaam wadalla biha cabadat lsnaam ilaahay wuxuu ciseeyey diin islaamka wuxuu dulleeyey kuwii asnaamta caabuday beder waxaa la idhaahdaa magaalo qaryo tuulo ku taalla waa mid caanahoo afar marxaladood madiine maalin socod u jirta waqcatu bedel waxay dhacday nahaar aljumuca wamaa adraaka maa badel jimce toddobiyo toban markaay maraysa rabadaan waa sanadii labaad ee hijrada cadad almuslimiin waa daaluud cadadkii la socday ayay lamid yihiin saddex boqol iyo dhowr iyo toban wiilaa saddex boqol saddex iyo toban muslimiinta waxaa kaga sheegeeday afar iyo toban muhaajiriintu waxay ahaayeen lix ansaartana waxaa ka shahiiday sideed gaaladana toddobaatan baa dhiigga loo daray toddobaatanna waa la kaxaystay waa la qafaashay addoomo madax furashaa lagu sii daayey laba ka mida markaa la geeyey iyaga mujrimul xarbi bay ahaayeen kinada muxaarif muxuu aha ninkii la jiray ha iyo ninkii maxaa la jiray maxaa kuradaa ninkii caqba ibnu ibnu mucayd adugu laba nin mushrikiinta kamid a ah. uma ahli shajara ee bacda ahli badrin afdaliya way daabita macnaha wasla liahli shajara baycati ridwaan dhexda shajara ka dhiganta qoladii baycadii raalli ahaanshaha ilaahay kaga raali noqday la siiyey ee shajarada geeda hoosteeda ka dhacday ahlu baycati ridwaan oo asxaabu lxudaybiya sanadii lixaad rasuulku wuu cumraystay mana doonin dagaal laakiin nimankii qushaqreeshay ma soo taageen nebiga caleyh isalaatu wasalaam deedna waxaa u diray wafdi cmaan bn cafaan hogaaminayo dagaalumaanaa niman beytka ilaahay baan weyneynaynaa waan cibaysanaynaa nabadgelyaan ku nimi u sheegdo maka ayuu galay meesha shumaysaa la dhax xudaybiye xoogaa markaa eh, nisfu marxala u jirtaa malaa daliil waaa la haa maxaanku radaa marka geli loo socdo wata deedna halkaasuu rasuulku u joogsaday xoogaa way direen iyo wafdigii ayaa maqleen saxaabadii nebigu baycadalaa baycat ulmowt ayuu saxaabada ka qaaday baycat ulmowt macnaheedu dhimo ma waa in nunaajis alqowm nujaahid fii sabiili illah xata almowt day geerina timaada xataa oo dagaalameyna day xabada laga hadhay macna saasoo ka dhiganta geediibuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kula galay beyco beycaduu rasuulku gacanta kaga qaaday yadullaahi fowqa aydihim bay ahayd gacantooda waxaa ka sarreysay gacmahooda gacantii ilaahay subxaana wa tacaala allahna tabaaraka wa tacaala waa uu ka raalli noqday sida ta soo socota ayuu kaga raalli noqday jiradii markaa waa la gooyey daad baa qaaday taariikhda waxaa la yidhi dadkan dambe way caabudi lahaayeen ritualka waay riggii ogaa qudhooda way meeshiiba markaa ayay ka waayeen miqla melgidahay bakulamila sarcmarkaakuya riwaayadaas waa daciif waqiila waxaa kaloo la yidhi waqiila ahlu uxud اlmuqadama wاlأwalu awlaa lilnusuus اlmuxkama waqiila hadal kale ama madhab kalaa odhanaya ahlu uxud ay ahlu qaswati jabl uxud buurta uxud la yidhaahdaa madiina ku taala dhinaca waqooyi beri ka xigta markaad madiina tagto sanaageedana shuhadaa uxud ay ku aasan yihiin buuraha kale ka go ata waa buuweyn oo balaaran oo aada u daadsan buurtaasi dhinaceeda ayuu dagaalkii qaswadi uxud ka dhacday la magac baxday qaswada uxud ehelkeedii baa fadliga ku xiga ahlu badal qoladii hore maxay dhahdeen asxaab baycat ridwaan taxda shajara soo mahe oo sanadii lixaada tanna waa sanadii saddexaad tanaa horeysa markaa qola markaa tanay fadileen buurtaa wuxuu lahaa wuxuu jabal yuxibuna nuxibuhu buurna jecel buu yihi aan jecel iyadana jecel bagaaca sabti bay dhacday waxaana ahayd bishii shawaal oo sanadii saddexaada hijrada ah nimankii bedel lagaga laayay mushrikiinta toddobaad toddobaadkan laga qabto way iscanaanteen safarkii waday abu sufyaan konton kun oo diinaar dahabaa saarnaa badeecad u dhigato oo ay ku safreen deedna markii halkaa loo joojiyey daarugudo horteeda dagaalkiina soo dhameeda raggii la laayay ayay raggii la laayey dee toddobaatankii la laayay raggii ay ka dhasheen safarkii u tegin waxay dhahdeen safarkaa waxay macaasha ciidan ha lagu dumo dagaal taga waa lagu ababixiyo dadkii o dhan way ogolaadeen waxaanay faaiidayeen iidayeen kontonka konton kubi ka faa-iidayo diinaaru dahab kontonkii kuna diinaara dahaba ayay dagaal kusoo shakileen saddex kun bay keeneen rasuulkuna toddoba kun oo sabti halkaa wala dhaqaaqay subixii cabdillaahi ibnu umaya ibnu saluul ra-su munaafiqiin wuxuuhi madiinada dhexdeeda aan ka dagaalana inoo baxayna dibadda saxaabadii waxaa diiday beder ka habsaamay iyo ragga intii badnay dhalinyaradoo badnaa xooga rasuulku u raaca laabadiisi baasi umaatay oofeedbareeti iyo dirici dabeedna markaasi saxaabadiina meelaha rasuulku wanu kalifnay yaa rasuulla madiina ma iska joogna markaasi ui may nebi hadduu xidho qalabkiisa inuu fii sabiili illaahi u jihaado oo cadowgaa ilaahay kala saaro waxaan ahayn ma dhiga buua sidii ba dagaalka lagu galay saddexdii boqol bal maxamed inama yar ugu adeecaya inama yar yar baa uguudayey naga soo celiya saddex boqol baa halkaasoo samay waa waa laga dabategey ardaydaan diinu dagaalamayna fihiina iyo ubadkiina iyo reerihiina iyo magaaladiina difaaca meesha dagaalku ma jira waa ciyaar gudi dagaal ognahay waan waanu tegi lahayn munaafiqso mataqaana mamanaysa marka munaafiq waa munaafiq akaabir munaafiqiina ninkaas baa ahaa id uu noqday toddobadii boqol rasuulku dagaalkii ku galay shacabkii hore waa lala kacay lix boqol iyo konton dagaalka galay kontanna abarjiminta ilaalinaya dalna marka lixdii boqol iyo kontankii baa la kacay saddexdii kun meel ka riday markaasi ilaa dumarkii mushrikiinta la socday oogayay jabayay dafta ay haykeen oo saxaabadu ay weliyeen in ay markaasi khalaakhishii ay kurka ku xidhnaayeen xataa indhahood ku dhaceen markay sii yaacayeen dhabarka wadheen abartaha ku tabatay cidda la eegi waayay dumarkii ka kacay ka kacay ka kacay lahaayee markaas ee u gabiye ragga dhiirigelinayay wargoodina markaas ugu badan baa laga lahay calaa kulli xaal maalintaasi oxod markii dambe kontarkeena markay caasiyeen rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qaniimadii la guranaya ay arkeen ay soo daadegeen waa abu sufyaan ninka la yidhaahdaa iyo maxaa kuradaa ninka la yidhaahdo khaalid welido laba kaafira ah marka ka dambe diinta u usmaynaya buurta kantii kasoo dhaceen tobankiina meesha ku haray bay dileen afartankii kan way ka yimaadeen dhabarjeed bay ku dhufteen saxaabadii canfaray firiri rasuulka markaasi waxaa sugnaaday sagaal toddoba way dhinteen todobaa ka hore muhaajiriin dalxa ibnu cumeyr ilaa casharka mushri ka mid sacad ibnu rag kalena meel bay ku qabsatay rag kalena ilaa madiina bay ka wada calaa kulli xaal saxaabadii maalintaasi waa loo dambi dhaafay ilaahay wuu caafiyey dhibaatana way ku dhacday maalinta toddobaatan baa laga dilay eh, mushrikiintana waxaa laga dilay saddex iyo labaatan ayaa laga laayay muslimiintana baa ku dhacday rasuulka iyo saxaabada qeyb kamida ah dumayaan waana mukhaalafadii nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam la khilaafay todobaatankaasi soomaalia waxa la afar keliya muhaajiriina lix iyo maxaan ku radaa lixdanka kaleba ansaar bay ahayd oo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam u nusraynayay marka qoladaasi wuxuu dhibaatada faraha badan ee dhacday baa loo fadilay bay leeyihiin oo kuwii kale kaleba laga fadilay nimankaa mushrikiinta ah intee xoolahood iyo maalkooda soo baxayn aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can illah gaalo maalkay u bixinayaan inay dariiqa ilaahay gooyaan fasayunfiquunaha uma takuuna calayhim xasra maalkii markay bixiyaan hadday guriga ku noqonaysaa uma yuqlabuun waa laga qaali noqonaya waa laga qaaligubanaya waa laga adkaanaya marka waqiila ahlu uxud almuqadama almuqadama macnaheedu waa maxay yani lizamani waltaariikhi walafdaliya xagga zamanka iyo taariikhda iyo afdalnimadaba iyaga ayaa ka horeeya ahlu shashaa kuwaan soo dhaafay laakiin madhabka hore oo odhanaya qolada sanadii saddexaad dagaalkan uxud gashay qolada dambe ee ah maxaan ku rahdaa baycatu eh, ridwaanka la intixda shajara ehm, kuwaasaa ah kuwa ka fadli badan oo kuwana zamanka horeeyey afdaliyada saxaabadu zamanka wuxuu kaydsanaya taarikhda lagu soo kala horeeyey eh, waxa weya islaamka iyo nusradiisa waa lagu kala fadli badaa camalka jabaarkii weyn ee loo qabtay diinta islaamka nusrada suna waa lagu kala fadli badaa olo kale waxay ma yale qowlka hore madhabka hore ee rajaxaya inay fadli badan ahlu baycat ridwan kaa xoog badan oo waxa weyaan waxaa loo haya nusuus badan oo kitaabkii sunnada ka mid ah tirada kuwaasaa ah badan kuwan isu toddoba boqol may ahayn kuwaas ina laba laab soo ma waxay ahaayeen kun iyo afar boqol waxaa kuwaa u dheer rasuulku muxuu ballan qaaday calayh isalaatu wasalaam waxa uu yihi markaa axad kasta oo baycada galay taxta shajara laa yadkul naar naar ma gelin waa ahlu janno saxaabada kun iyo afartaa boqolba rasuul muxuu bashaadeeyey janno kuwan wuxuu sidaas oo kale may ahayn waxaa kaloo loogu daray laqad radia allahu can ilmuuminiin iyubaayicuunka taxda shajara nebi maxamedow baa laynu uga waran dhab ahaan wallahi ilaahay wuu dhaaranayaa in muminiintiibu raalli ka noqday derajada ka weyn waa maxay inuu ilahay raalli ka noqdo addoonka markay baycada kugula gelayeen taxda shajara waridwaan llahi waridwaan min allahi akbar baa raalli ahaanshaha xagga alle kaga ahaadayna waa ugu weyn markaasi weya la ydkulana اljana man baayaca taxta shahra ilaa saaxib aljabal axmar waxaa la yihi ninka awrka cas haysta mooyaane awrka cas ninka awrka cas u saaxiibka ah mooyaane inta kale waa ahlujanna kun iyo afar boqol saxaabaa jubd ibn qays oo munaafiq u ahaa baa la may nin kala cabeed oo u ahaa sal wa kaana rasuulka ilaahay ilaahay gurdaa ku weydiiya sida awrkaygaan ka jeclay dildhaafka in rasuulku weydiinayo deedna waa ka rasuulku sheegay inta awrka casli isagu kuma jiro kaasi isagu marna kuma jiro markaas kuwa naarta laga xarimayo ee jannada gelaya laakiin kun iyo afartii boqoloo kale saxaabada oo dhani ahlujanna tababaynu soo marnay kun iyo afarta boqol loogeed waxaa kaloo jira rag iyo dumar kale markaas Eh, ayaa iyagoo markaasi kamid ode xasan iyo xusein iyo bilaal iyo ay kamid yihiin iyo dumarka ah ay kamid yihiin saoriyihii rasuulka hablihiisii kuwaasoo kale markaasi weya laakiin waxaa saxaabado dhan waa hujana aayadda sideedaad akhar ee suuratu yowma laa yuqsi illaahu nabiya wladiina aamanuu macah nuurhum yascaa bayna aydiihim wa biaymaanihim haulaai saxaaba haulaai asaxaaba ay yidhahda culimadu aayadda ilah ku sheegay sideedaad marka akrinaya maalinkaas salmaya waa wada herjana baa aayadda marka la qaadso laakiin acyaantooda qaar baa si gaara tiradooda cadadkooda ahlu janno markaasi looga magacaabo tanna waa jumle waxay ku magacaabi jireen asaxaaba bayc fatxu sulxu xudaybiya alfatxu lmubiin suuratu fatxi ugu sheegay lana aayaddaas waxay soo degtay suuraddaas soo degtay sulxu xudaybiya soo degtay markii dambe taabiciinta waxaa ka caan noqday fatxu maka ayay fatxiga weyn u haysay fatxu labar saxaabadu maxay u yaqaaneen fatxu labar sulxu xudaybiya muslimiintii kala shakis iyo gaaladii kala shakisnada saddex kale qofkii diinta doonaya waa dhibyaalaatay kii madiina tegayana waa dhibyaalaatay deedna diintii baa lasoo galay muslimiintii baa farabatay xoogeystay markaas waqiila ahlu uxud almuqadama kuwa horeeya xagga zamanka iyo markaa fadliga ayaa ka fadli badna ah ahlu shajara walawl shudar hore awlaama axad linnusuus adiladanka aqinay almuxkama ee aan xukunkeeda la nasakayn xukunkeeduna bayinka yahay waadaxa muxkam waa midaan nasakin waa midaan macaanheed bayin markaa xukunkeedu u sariix cadigu waadax yahay nusuustaaskaa markaa tilmaamayso kun afni kamid ah wacaaishatu fi lcilmi maca khadiija fi sabqi fadham nuktata natiija waa kala fadli badanyay saxaabadu xagga daahirka markaynu eegno maslada xagga ilaahay waa allaa yaqaana laakiin inaga daahirka camalkooda markaynu eegno islaminka taariikhda diinta usoo kala horeeyeen diintu markay dilada ku sugnayd dacfiga ku sugnayd faqriga lagu jiray kooda waxbixiya kooda nusreeya kooda hibirka muslimiinta soo buuxiya ee kuwa dad ugu fadli baday kuwa oo xagga islaamka looga dheereeyey oo looga horeeyey baa haddana ka fadli batay kuwa ka dheereeyey misal maxaa kamid a ah cumar bin khadaab sanadii lixaad soo islaamay soo maha haddana fadliga umadda halku taagay ka labaad wey cusmaan bin cafaan madaal khulafaa raashidin bu kamid mid yahy waa ka saddexaad soo maa ah, isna waa ka laga horreeyey rag baa isku wada darsaday beder joogay oo haddana joogay uxud oo haddana joogay baycata shajara daaka fadl llahi yutiihi man yashaa wa caaishatu waxaa odhanaa sidiiqa bintu sidiiqi radia allahu canhu umi lmuuminiin caaisha waa tahay caqada calaa rasuul llah sana sita waxa weyaan markaasi waxaan ujeedaha iyadoo binta sita siniin ah baan oo intaanu sooga hijiran rasuulku ayuu mehersaday wuxuu markaa madiine markii u hijirooday madiine la tegayna sanadii sagaal sagaal jir markay marayso ayuu la wuxuu ka dhintay sideed iyo toban jir iyadoo ah waxay dhimatay iyadoo ah sanadii waxay dhimatay madiine ku dhimatay konton iyo sideed waxaanay ku dardaarantay inu abu hureyra ku tukado salaada jinaasada baqiic baana lagu aasay radia allahu canha fahiya afdal nisaa-i sala allahu calayh wasalam iyadaa u fadli badan baa la lahi marka fi lcilmi cilmiga naafica kitaabkiiyo sunnada ilaa saxaabadii waaweyn ee caasho ku jireen masaa-il markay ka ishkaal galaan way isku qabtaan dabeedna waxay kala kulmi jireen yani masale kasta ay markaa ula yimaadaan cilmi bay agteeda ka heli jireen culamadu mufaadalada iyadiyo khadiijaya maa fadli badan bay isku khilaafsan yihiin ibnu qayim baa waxaa leexaan weydiiyey sheekeenni markaasi wuxuu dha iktas kulla waaxida minhumaa makhaasa waa ibnu taymiya labada midba fadli gaara sii haddaba waa caaisha fi lcilmi xagga cilmiga marka la eego maca khadiijatin bay noqotay kula mac tahay fadliga oo maxay kula tartamtaa fi sabti xagga horeyntii islaamkii khadiija ku dheereysay iyada caaishana xaggii cilmiga ah. taasay fadligii kula soo mac noqotay khadiija bintu khuwaylid alastiya um lmuminiin tasawaja rasul sal slam wahuwa ibni esh isujir baa maanta guursaday shan iyo labaatan waa awalu aswaaji doorihiisa u horeysay lamanu guursanin ilaa ay dhimatay waxa weeyaan rasuulka caleyh isalaatu wasalaam maalkeedii iyo nafteediiba waa u bixisay caruurna rasuulku wuxuu dhalay maariyat qibdiya mahan dhashay mooyaane inta kale iyadaa u dhashay dumar kale oo usoo xifmay may jirin sanadii waxay dhimatay markaasi qabla alhijra saddex sanadood ka hor khadiija waa afdal nisaahi calayh isalaatu wasalaam fi sabqi bay iyadu ku dheeraysay waa inay u dheeraysay ayay kaga fadli badatay ila islaam sabqa ila islam ila islamka usoo dheeraysay waxaa dunyada jooga nabi maxamed rumeeyey ugu horreeyay su-aasha markaa jawaabteeda u yaalay waa khadiija laakiin marna ragga laga fadili maayo soo ma naba ragga lagama fadilayo ah. fafham buu ku leeyahay naadinku waa inaad fahamto faham taxqiiq ah sugan nuqtata natiija nuqta aharka iyo barta ayaa la idhahdaa yacni faa-iidada khilaafka faham khilaafka labada dumar ayaa fadli badan khadiija wa caaisha natiija soo baxday natiijada faa-iidadeed waxay tahay labada dumarka ah haddii fadaa-isheeda culimadu mid walba way tiriya kow laba saddex ilaa cishiriin iyo inka badan ba ay gaadhsiiyaan labaatan iyo inka badan mid waliba dhinac bay miisaan islaamka iyo nasradiisa iyo soo soogeliddii ugu horeysay iyo rasuulka calai sala maaliya nafka ugu deeqday shicbigii lagu gadoomiye ay la gashay maalkeedii oo dhan sirxiisa laka lagu gadoonsanaa ay ku bixisay rasuulka jambi bijambi tacabka ay ka ilaalin jirtay rasuulka u raaxayn jirtay awlaada u dhashay nebigu uu jeclaa fadligayada qaadatay caaisha markii ay timi wuxuu noqday dumarkii kale ugu jeclaado gabadha kaliusha ma ku guursaday caalimad bay noqotay kitaabkii sunadii saa xifdilo masaa-ilka saa dhigayso oo ragga la doodo munaadaro kala gashay oo ragga masaailka u furfurta oo qaarka u taswiibsan hadawada ay noqotay caaisha si markaa dacwadii cilmigu u faafisay rasuulkuna u dhaqaanay jirta ugu dadaashay ina fadliga gacanka qaadatay marka waxa uu yihi wacaaisha fi lcilmi macaa khadiijay kula mac tahay xagga cilmiga oo waxay ula tartamaysaa finsabka horeynta iyadoo ah, khadiijadu horeysay islaamka fafamiga fahmuna hadalka nuktata natiija natiijada markaasi aarka faaidada ay leedahay nuktadu waa aarka iyo raadka iyo barta natiijaduna markaa markaa nuktadu waa barta iyo aarka natiijada maxaa la ihahdaa waxa weeyaan gebagebada marka la gaadho qadiyada markaa xukunkeeda nihaayad wuxuu ka hadlayaa dikru saxaaba alkiraam wa bayaan masaayaahum calaa qaynihim xuska saxaabadii karaamada iyo sharafta badnaa iyo la lacday masaayaahum izada maarata waxyaabaha dadka kaga soconaayeen calaa qaynihim inta kale markaa kaga soconaayeen mudda watacriif iyo markaa marka la qeexo bimaa yajibu lahu wixii xuquuqiga waajibay xaba inaynu jeclaano watabjiil weyneyno wataqbiix man adaab aynu aada u xumayno oo u kharibno xumaantiisa u tilmaamno ka dhiba saxaabada walaysa fi lummati kasaxaaba fi lfadli wlmacruufi wlisaaba walaysa fi lumma alumma maxamediya almufadala calaa saa'ir lumam ummadda nebi maxamed ee ummadihii kale o dhan laga fadilay kuma sugnaa iyada dhexdeeda oo ummadaa fadilay la kuntum khayra umma ukrija linnaasi tamruna bilcadf watanuna can munkar watumna billah ummadaas daliilkaasi u qadcinaya afteriyada ummadda ka fadli badantay dhexdeeda laga heli maayo ka saxaabada cankiraha saxaabadii markaa sharafta badnaa fi lfadli cid fadliga kula mid ah lama heliyo ummadda dhexdeeda wa rasuulka u shaahiday khayru naasi qarni qarnigu waa jiilka markaa nool isku midkanana ah qarnigana noolahay baa ugu fadli badan suma aladiina yalunahum suma ladiina yalunahum laba qarnoo kale sheegay ama saddex qarni danbuu sheegay camraa waxa u leeyay falaa adri adakara bacda qarni qarnayn aw halaata tawa rasuulka qarnigiisa ma waxaa rasuul intuu sheegay ma laba qarni mise saddex tooba la saxiixiyay qarni kala afraad soo baxay qarnigii nebiga mooyaan markaa saddex kalaa jira marka khayru ummati alqarnu aladii bucistu fiihi qarniga aniga layga soo saaray jiilka aniga layga soo saaray ayaa ugu fadli badan uma ladiina yaluunaha xagga fadliga cid kula mida ummadda laguma hayo saxaabada walmacruuf macruufka wax kula midana laguma hayo yani laysa fi lumka saxaaba fi lmacruuf macruuf maxaa ism jaamic likuli maa curif min daacati illahi tacaala wataqarub ilayh wlixsaan ila nnaas macruuf waxaa la yidhahdaa waa magac aada u ballaadhan oo koobaya waxalaale wixii la aqoonsado daacada rabbi ka mid ah iyo wixii ilaahay kuu dhaweynaya iyo weliba samafalka addoomada intaas waa macruuf wax kastoo sharciga islaamku uu ku baaqay iyo wixii uu reebay oo laga tagaa waa macruuf fahuma xaqu bilfadli walmacruuf iyagaa u xaqu yeeshay fadliga iyo macruufka islaamka marka wanaagaa sameynaya walisaaba waxay kaloo mudad kaga fadli bateen isaabada waa waafaqidda xukunka mashruuca ee xaq ah ama in la waafaqo kitaabka iyo sunnada nabiga caley isalaatu wasalaam ummadii kaloo dhan bay isaabadaa kaga qaaday inay xaqa waafaqaan way asiibaan halkuu yahay xukunka sawaabka ah ee saxda ah, kitaabka iyo sunnada asal buu leeya cabdillahi bn mascuud man kana mustana falyastana biman qad maata faina alxaya laa tu'man calayhi alfitna cid haddii la raacayo sunahooda oo lagu daynayo ha la raaco oo ha lagu daydo dadkii dhintay cabdillahi bn mascuud wuu noolyahy soo maa hadda qorta hadday ma fahmaysa ya daali cabdillahi bn mascuud wuu noolyahy waana ajiladii waaweynaaye saxaabada ee culamada soo maa waqtigiisi buu leeyahay waqtigana aan intii dhimato ku daya tegi tegi abubakr cumar ah, oo rasuulku lahaa iqtaduu yani markaasi biladayni min bacdi abi bakr wa cumar labadii ka dambeeyay intii dhimatay ku dayda buu yihi waayo kuwa nool buu yihi kuwa iyaga nool ee baaqriga inay fidnoobi doona ayaa ka aamin dabada ku xidhato biluujantaa la dhaca eh, mihebel muqtadiin aniga me hebel unbaa imara fadladiisuba ay bartaa wixii sheeguba ay mara wax kale ma aqaano anigu awhidma aqaana diinta awhidmaha sunata kale diintu waa xaq qofka aragtay xaqa waafaqana watabic kaad aragto markaa ad ka sheegdana xaqiisu gabgabiin iskaga leexnaan kaaga beri baa ideemiya tasidigaadu ah. walaal walaal iyo waxaas ma jiraan iyo waxwadacun baan hayn iyo gobol baan nahay sheekada ma shaqeynayso meesha waxaweya markaasi waa inuu qofku markaasi aad ah ku calaamadsato inuu xaqa waafaqsanyi bas kudayda inuu ku dhita ku kale ulaaika asxaabu maxamed waa dii sheega saxaabada rasuulka alay salaatu wasalaam kaanuu afdal haadi lumma ummadday ugu fadli badnayd abarahaa quluuban qalbigooda lagu ahaa baarisan u qaybka badnaa ugu dhacda badna wa acmaqahaa cilman cilmigana ay cid ka xel dheernayd may jirin xagga kitaabka ismaa uga xel dheernayd waqallahaa takalufan waqallahaa takalufan cid ugu yaraysatay ma jirto iyaga uga yaraysatay xagga iskalifidda ikhtaarahum allah sixbat ilmiin ilahay bau dooray midnihi raxmad ay u noqdeen asxaabo saaxiib waliiqaamati diini diintiisana ay ogaan facrifuu lahum fadlahum aqoonsada oo ictiraafa fadliga saxaabada watabicuuhum calaa aharihim raadkoodina raaca watamasakuu bima istadactum qabsada oo cuskada intaa kari kartaan min akhlaaqi masiyarihim dhaqankooda iyo siiradooda fainahum kaanuu cala huda mustaqiim ariiqaataasuubay ku jireen ilahay sheegeen hada siraadi mustaqim fatabicuuh walaa tatiicu suba fatafaraka bikum can sabiili waxay qaateen caleyh taraktum calaa maxajati lbayda layluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha bacdi ilaa haalik waxaasoo dhan bay ku dhaqmeen kuwaa markaa kala cabanaydoy oo kaa waxaa isu magacaabay maanta magacuu doona isu magacaabo teetawaislooda seetaa wada taskiyaa wada taskiyaa wa kathiir minhum laa yusadiquhu lcamal in badanoo ka badan camalku ma rumaynayo wax afalka sheeganay waxaa la doonaya labadasiis waa aqaan walaysa fi lummi kuma jirto ka saxaaba cid lamida saxaabada fi lfadli xaqa fadliga walmacruufi iyo waxa wanaagsan in la sameeya daaciya ixsaan walisaabaya waafaqida xaqa kitaabka sunada fainahum qad shaahadu lmukhtaara wacaayanu ashraara wacaayanuu lasraara walamwaara wajaahaduu fi llaahi xataa baana diinu lhudaa waqad sama ladyaana fainahum saxaaba alkiraam saxaabadii baa loo damir ku noqonaya qad shaahaduu waxa ay shaahideen arkeen xaadireen oo weliba wasaxibuu ay la xidhiideen oo ay saaxiibeen almukhtaara ay annabiy almukhtaara nebigoo la doortay anaanta oo khalqiga o dhan laga doortay calayhi afdal salaatu wasalaam wacaayanuu shaahadu way xaadireen oy la saaxiibeen nebiga mukhtaarka wacaayanuu indhahooday ku arkeen ra-ow manaa fii suxbatihi binabiy sal sl markay rasuulka la socday la saaxiibeen dee indhahooday ku arkeen alasraara waxyaabihii sirta ahaa waa fahamka in la fahmo asraarta qur-aaniga ah asraarta waa midda qur-aaniga ah weya waxaanay aqoon yeesheen asraarta lafteeda ee ilaahay soo dejiyo kitaabka kamid a kitaabka ayay markaa cilmi yeeshay iyo asbaabta asraartiisa lagu gaaro tafsiirka iyo taawiilkiisa aadaabta markaasuu ku leeyay kiibay bartay wal anwaara ay wacaynu anwaara nuurkiina nuurarkii waa jamcu nuur isne dahamustamacu sir ku ah kaana way caayineen waxaa weya nuurarka markaa kuwa mushriqa ah ee iftiimaya waa sunata rasuul nuurarkana waa xun waa sunadii rasuulka caleyh salaatu wasalaam wajaahadu ee nafyu maal bay bixiyeen juhd iyo dadaal iyo daaqa ayaa waxay lahayn bay bixiyeen maxay ku bixiyeen fi sabiili illah inay ilaahay diintiisa kor u qaadaan dad markaa maqasho jihaad iyo qitaal iyo fii sabiili illah dee waa wax kale ma jiraan iclaam waa litakuuna kelimatu llahi hiya alculyaa waa in loo dagaalamo nafta loo huro maalka loo bixiyo tacab iyo dadaal wixii la kari kariya awood la isugu geeyo diinta allah inay ku noqoto maaha inuu markaa gobol gobol ka horeeyo qabiil qabiil ka sarreeyo hebel kursiga lagu laado mid kale la tartamo kan tabceeyo sheeke aan jirin asaa mushaahinimada lagu qaata maanta ya liiga sooma waxba kama jiraan ashada aya soo maarti iyo dagaalkii maanta qabaaladii qabiilka ku dhintay wuxuula soo tegay mujaahid mujaahid mujaahid mujaahid hebel baa la ohanaya mujaahid hebel ayaa la ohanaya sooma kuwii dhintay berigaana qabaalka iyo qabiilka la isku dilayna shahiid shahaadadii shahaadadii baa laleeyahy annagana waxaa lala afka kala xishooda kelimada jihaad ee aayadda ku qoran ee sunnada ku qoran afkiina inay kasoo saartaan kala xishooda dii kaleedaha baan idinku calaamadin doonaa wayo cadaalad xisaaf ya rijaal halkii cadaaladay taala marka faham diineed halku yaala yaa iska qoqanaatay iska daada intu xaqu kala saari doono ilaahay baa u garniqiye ilaahay baa u garniqiye ee lagu kala baxaabaa inoo dambayseen iska hadhay akirabo xataa baana tolkayo ifham diin diinta fahma xataa baana u jihaadeen xataa baana aliftu baano keliya weyn idlaaqa waxaa keenaya gabayn ay dahara nuur daahir dhalaal noqday diin markaasi hanuunka oo diinul islaam ah alladii bihi lhudaade hanuun meel kale laguma helo hanuunaan islaam ahayn halkee laga keenaya xasha dilaala almuusila walfaws walfalaax dilaalada cad ay ku gaadhsiinaysaa iyo guusha iyo liibaanta kama dambaysta awey diintaas ilaha kor noqoto ka fiirsan iimaankaa iyo maad jecesha ma inay taasi kor noqoto se baha gaalada laga soo waadiyay ee dimuqraadiyada ilama jecesha halkaas iimaankaaga ku hurinaysaa labada markaad jecesha halkaas baad ku hurinaysaa haddaad jeceshaedi taa nebi maxamed kor noqotana fa anta muumin oo taa u halgamaysana fa anta muumin haddaad bahashaa dimuqraadiyada iyo waxaa gaalada ka yimaad jeceshahayna fa anta minhum fa anta minhum xataa sibaad u fato ma joogtid markaas waa lagu qarin maayo qad samaa waqad waa xaqiiqa weeyaan samaa soo samada waxa sare lama idhaahdo calaa wey waa uu kor noqday maxaa kor noqday diinul islaam baa kor noqday walilahi alxamdu inay diinta islaam koraysay maxay ka kor noqotay aladyaana alifidlaaqi waa lukoo socda ee gobolku keensaday diimaha kaloo jiroy ka kor noqotay ee iyada ka horreeyey dhammaan diimaha kalaan islaamka ahayn waa la nasakhay xukunkooda ma shaqaynayo rasuulkoodii la raaci maayo maanta inuu laakiin rasuul ahaa nebiga ilaahay soo diray waa la rumaynaya ummadii loo soo diranaya inuu xaqa gaadhsiiya waa loo rumaynaya nebigooda iminka lama raacayo ma shaqaynaysa diintiisii diintaasina marka ma shaqaynayso wa kullu cibaadatin lam yaati biha fa hiya baatila mansuuqa cibaado kasta oo la idhaha waxaa loogu dhawaanayaa ilaahay oo aan ahayn ta diinta islaamku la timi waa baatil waa la nisxay hadday tahay diimi hore ku jirtay haddii kalena waa bidcadda shirki oo baatil ina diina cinda allahi alislaam addiinu saxiix almaqbuul diin saxiixa ah oo la aqbalayo ilahay agtiisa waa islaamnimo islaam caamiya baa jira he iyo mid khaasa ah. islaamki caamki wuxuu yahay nebi kasta waxaa loo soo diraya diin islaam islaamka khaaskina wuxuu yahay tan imika taagana nebi maxamedu yaa iminka dariiqa ilaahay loo maraya mate nebi maxamedba mise waa tii injiil mise waa tii zabuur mise waa tii tawraad kee ilaahay loo maraya jannada kee loo maraya nebi maxamed waa islaamka khaaska a ah marka ka caamka ayna ah diimihii hore o dhan de iyagu islaamkay ahay waqtigooda marka diin kaloo islaam ma shaqaynayso waman yabtaqi kayra lislaami diinan falan yuqbala minhu qofka raadsada waxaan islaam ahayn diin ahaan u doontaa falan yuqbala minhu lagama aqbali doono lagama aqbali doono wahum fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana kuwa khasaare halaagsan wuu kamid noqonaya kamid noqonaya diimaha diimaha diimaha waalaha saaxiiba isu soo dhaweeya diimaha dadku waa ilahay la wada yaqaan diiman bay wad haystaan nebigay isku diidan yihi sheeka soomaaliga laga dhaadhicisa ma taqaana iyo riwaayadda ilahay baystinka iyo luqatulhunguriga mat luqatulhunguriga ma taqaana qaarkood baa lagaga dhawaajiyey min halkan joogo beri gaal ahaayo roobla la baxay robert baa la ohan jiray robadda ilaahay ku dhuftay soomaaliha kuurigeysa s waryaarihin soomaaliya hey ummadaha qaar diin baa la siiyey qaarna waa dhexda raac oo waa maxay carab waxaa loo soo diray maxamed hay hurna muusa loo soo diray annagana waxaa naloo soo diray buuhi ciisaa naloo soo diray ummadda inta kale waa dhexda raac buu yihi oo waxaa u banaan saddexdaa diiboodbaa jiro isbarbaryaacayo maanta la shaqaynaye toddobeyn ah, a welibadeeta lacag tale anu lacag baan hayna nimankii maraykan baa la idhaahdaa hooyadeen waa ingiriis hawlahayuna waa reer yurub lacagtaanu ku warwaranay ganagana soo raaca qaar badan baa laga daadhiciyay ama qaar badan aan waxaan qaldayin baa le iska keen haye haye balta iska keenta haye dooshkiibana soo qaadanaysaa mugdigii ku heshinay mugdiguu iska tegay somaa marka marati dooshkii xaqa la shiday mugdigahe lagu iftiimiyey warya laydhluhume waa sunni waa wadaatan kale waa dacayadda socotaa oo kale dacayadda socotaa waa intii un moogta dacayadda socotaa hoy ragow waa intii un waxaad leelka nagu shidaysaa wey aniga waxaan ku waray dalka sow anigu malihi diinta sow anigu malihi dadkaygu dadku sow dadkaygii ma aye ninkii dhoofku yimid geerida dhibaysaa waktigii dhamaayo uu dhaqaaqi doonaa iska tegay galabtu sii caraabayay baan iyaguna soo diranay shaqaalihii kala ubaxa oo lacagteeda sidii hal doonta ku yidhahda ana intaasa kasii kuba naftaasa kasii dabadira habeensaakay habeen nagalama tegin dee markay aragtay wixii meesha ka tusnay dowladda waddanka u talisa ha u qaadanine aadan sunnima dowladdu ha ka talisa eh ee dhabada ah, cabsiisa ibaamenni waxaan ii sheegaya diima walaali ma jiro diima simanina ma jirto adduunyada meeshaad joogto haddaad yurub lugeynayso iyo haddaad hargeysa joogto waxaad la soo taagantay anaa muslim amintu billaah wamalaa'ikati wa kutubi warusuli walyawm alaakhir bilqadari khayri wa shari jamiici rusul waan rumeeyey ciisana waa nebi kama badno ibnu maryam laa ibnu fulan wax kale ma haysaan de waa bas daad shaqaaya haysaan isiya daa waxbarasha isinaysaan inta adduunyada ka baran haddii ma haysaan de haddii kale iska kay dira soo nacaya imanka baalki coron baa dhacayso ma taqaanay markay nafta u yaabeen maraykanka soomaaligii way daweyn waayeen iyo kii bangaladesh ka yimi iyo meelaha alku lagu baktay oxygentii laguma rakibin kii maraykanka u dhashaa lagu rakibin wallahi saasaa dhacday ta soomaalida soo hadlaysa hadda waa la soo yaacaya waa la soo noqonaya nabadgelya ilahay noga dhigo cudurkana ma imanayo karoorkuna ma imanayo insha allah aamin cagaha dhulka markaa kuxejiya kuxejiya arinta in yar baa nicmadii ka hadhay inyar in yar soo halawaday deeqalaad kuhaafsan doontaane beri dhowbaad darajaysaan dhulkiina laakiin waa laydinka hela idinka tawxiid iyo daacada itibaacu sunnati nebiy bes intaasaa laydinka raba oo guulaysateen marka fainahum qad shaahaduu waxay xaadireen ooy la saaxiibeen almukhtaar nebigii la doontay wacaayanu waxay arkeen alasraar asraartii qur-aanka oo ay fahmeen tafsiirkii iyo ta'wiilkii walanwaara iyo nuurarkii iftiimayay ee sunnada wajaahaduu waxay u direen oo u dadaaleen fi illaah ay fii diin illahi ilahay diintiisana kor yeelaan xataa baana uu daahirmay oo caddaaday diin ilhudaa diintii markaa hanuunka lagu helayay waa islaamka waqad sama uuna ka kor noqday aladyaana huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin ilxaq ilahay aayadkaas u sheegay waqad ataa fii muxkami tanziili min fadlihi maa yashfi lilqaliili wafi laxaadiidi wafi laaahaari wafi kalaami alqowmi walashcaari ma qad rabaa min an yuxiida nadmi can bacdihi faqnac waqud can cilmi waqad ataa waa uu yimi fii muxkami tanziil waqad ataa dhab ahaan waxaa yimi oo socod fii muxkami tanziil fii muxkam waa qur-aanka muxkamkaa ee la nasaqin atanziil munasalka oo kitaabka cadiimka ah iyo dikr xakiim wey min fadlihim fadligii saxaabada xaalu ka mid ihi maa alladii shaygii baa kasoo arooray ee ku yimi kitaabka yashfi caafimaadinaya lilqaliil cadashka haraadka qofka ka caafimaadinaya muxuu markaa macnaha loo jeedaa maa yudfi xaraarat ljahl waa waxa gubashaa jaahilnimadu xaraarada jaahilnimada baktiinaya weyaan maxamed rasuullah waladiina aamanuu maca shida cala kufaar waxamaa maxamed waa rasuul alleh kuwii isaga la jira saxaabaduna waa kuwa adag gaalada ku adeegi muminiintana way naxariis badan yihiin xaggal warku bay yidhahdeen mogto gaaladana waa naxariis muminiintana ku adagoo sidaas bay yidhahdeen soo waa fi lxadiis ee waqad mar kale waxaa yimi fi laxaadiid waa axaadiista lagu wada caleyh isalaatu wasalaam dee aayadda waxaa lagu soo arooriya kuntu khayra ummatin kujira naas xadiiskana khayru ummati qarni guday taana lagu soo aror wa fi laaaar aahaartu waa wixii laga wariyay salafkii saalix ahaata i saxaabadii taabiciinta ka soo aroray kaana waa waxaa ku sugan si lamida ah iyagana markaa fadligooda waqabataa mar kale waxaa yimi fii kalaami alqowm qowmka loo jeeda waa muxadisiintii iyo fuqahadii iyo kuwii lamidka ahaa qowmkaas hadalkoodina waxaa ku soo arooray alashcaar waa gabayo laga raali noqday oo fadligaa saxaabada tilmaamaya maa shay baa kusoo arooray dhe waxaa axaadiistii aasaartii kalaamkii qowmkii ashcaarta kusoo arooray maa shay wey qad rabaa saada wacalaa siyaaday oo kor maray oo ka badan min an yuxiida wuxuu ka batay inuu koobo nadmii waa gabaygan nadmigu waa gabaygan gabaygan waxa uu ka koobanya oo aada uga ciliilsan yihi inuu koobo can bacdihi fadliga ay leeyihiin iska daa intiisii badnidii kulligii in kamidama koobi kara gulay saxaabada faqnac ku qanaco qaado raalli ku noqo inta yaraan kuu sheegay wakud waxaad qaadataa arrinka aan kuu sheegay can cilmi cilmiya yaqiibu ka soo baxay qaado waqad ataa wiimi muxkami tansiili quraanka aankan la soo dejiyey buu fadliga ku yimi min fadli maxaa loo kadiyay fadliga saxaabada maa shay baa soo aroray yashfii caafimaadina lilqaliil haraadka qof ka shaafiya macnaha yudfi xalaarat jahd jahliga kuleelkiisu ku saaraya wa fil axaadiis axaadiista rasuulka xaggeeda wa fi laaaaari iyo aasaarta saxaabada laga wariyey wa fii kalaami lqowl iyo muxadisiinta iyo fuqahada kalaamkoodii iyo wal ashcaari gabayaashii ay kale ay sheegeen waxaa kusoo aroray maa shay qad rabaa ka siyaaday min an yuxiida inuu koobo nadmi gabaygaygan can bacdi fadaaishooda wax ka mid ah faqnac ku qanac buuli markaa waxaan kuu sheegay qanac markaasi aad ku qanacdo raalli ku noqoto waa kud qaado bul markaa inta yar can cilmin cilmi xaggii bay gaacatini waxaa weya imtixaan iska ilaalo oo aada u feejino weyn marka adoo weliba aada iyo aada markaasi u hogaansan oo salaamada laabtana qaba waxaad ka digtoonaataa min alkhawl inaad dhex muquurto khawl wax la yidhaahdo oo ku keensanaya inaad faadhfaadhitaanka ku xeel dheeraato alladii kaasoo waa khawlka iyo baarbaaritaanka aad ku xeel dheeraanayso oo qad yusrii dhabahaan ahaan nusqaaminaya ama wax u dhibaya saxaabadii markaas iyo fadligooda sara calayhi caabahu wey waxaa tabcan antii ceebayntaa la dhahdaa ka azraa laakin huwa qaliil azra waxyar bay soo artay sara kala aya aladi kaasoo qad yusrii bifadlihi fadligooda wax u dhibaya isqaaminaya oo mimaa kamid ah waxyaabihii khilaafka ahaa jaraa ee dhacay dhexdooda ka dhacay low tadri low kunta tadri haddaad garan lahayd caaqibada uu leeyahay arrimaha dabaabashadooda iyo waxay keensanayso yani lamaa kunta fiihi sakata canhu saxaabadii dagaaladii iyo wixii dhex maray maad baadbaadheen fainahu waxaa saxaabada dhexdooda ka dhacay an ijtihaad arrin dadaalku dibubeen dadaalku qad sadar soo furay iyaga ka soo furay faslam ka nabadgal inaad wax ka sheeg sheegto saxaabadooda arrimahooda dhexgalgasho adal lah ilaahay ha duleeyo tacaala sareeya man axad waa kasta oo raafidada ka mid ah iyo cidda waafaqday iyo khawaarijtii lahum iyaga saxaabadii lisaxaaba alkiraam hajar ka heshooday macnaa xaqoodii ka gaabay oo la colaata xaqoodii ka gaabay la colaata markaas wey waxdar ku noqo waqtigaa lagu celiiliyahay waxaad ka feejinaataa min alkhawdi aada wax ka sheeg sheegto dhex dabaalato ood aada uga lugafadista alladii shaygii qad yusri dhab ahaan musqaaminaya bifadlin fadligii saxaabada oo mimaa ka mida shaygii jaraa dhacay macnaa bayna saxaaba ka dhacay low tadri haddaad ahaan lahay mid og yani arrintaa waxay keensanaysaa dhiba manaa caaqibada waxaas haddaad ogaan lahayd oo iskaga joog lahayd fainahu waxa weeyaan marka wixii dagaalla ka dhex dhacay saxaabada sifiin cali iyo mucaawiya wabacdijabal cali iyo caaisha iyo zubayr iyo dalxa wixii ka dhex dhacay saxaabada fa inahu ha kala fadli bataan oo qoladii kudkii dagaalamaysee reer mashaam iyo reer ciraaq kuna cali kuna mucaawiya qolada marka dee u dhaweyda xagka sawaab waa cali lianna camaar baa la socay camaarna fi baaqiya dili doonta kooxda xadgudubtay baa dili doonta qolada reer shaam baa dilay laakiin wixii dhexdooda dhacay walaalay ahay diinta isuma yahay arrimaha xadaasa dhacday sida loo maaraynayo isu hayay laakiin wax diina iskuma yahay xadiis kana hayo iyo xadiis kana hayo waay isku mid buaha saxaabadu marka ay siigada colaadku dhacday dagaalka labada safay kala gelayeen markuu dagaalku joogsadana maydkana intii wada aastaan ayay ku wada tukanayeen oo qolada reer shaama cali ku daba tukanaya cali ku daba tukanaya markay biyaha wada cabayaan ceelkana qolana xaggana kaga soo aroreysa qolana xaggana kaga soo arooreysaa waa rag walaaloo islaama biyi bay wada darsanayaan way wada hadlayaan way wada sheekaysanayaan way isla hadlayaan inta waxbay isweydiinayaan nin waliba haddana qadiibtiisu u dagaalama markii seefta lasoo dhaqaaqo he saxaabadii reer ciraaqiya calimi xaggana ka soo baxaya kuwii reer shamiya macaawiyana xaggana ka soo dhaqaaqaya diinsumayayn ijtihaad bay isku yahay mid walba intiisa la toosnay kii qaldameyna hal ajar u yeelanaya kii sawaabka helayna laba ajar bas saxaabada markaasi tilka umatun qad khalad lahaa maa kasabad oo maa kasabtum war umad iska tagtay wayaan kasbigeed bay qaatay kasbigiina leedi waxay sameeyen idinka laima weydiinay faraanka qaada adiga seeftaada miyay gaadhin saxaabada haddii carabkaaba gaa gaadhin mar hadday seeftaada gaana gaadhee carabkaa ka ilaashay xagga doonaysa marka ikraar raashida sabkubeed tansoma kuwa waa anigu macaaya saxaabada kuwa saxaabada macaaya sabashaqaan ama gaalaysiiyaan ay markaa dhaawacaysa fadligoodii iyo karaamadii la siiyey nusuusta cadcad u qirtayna u diida ama idha diintay ka ridoobeen waa munaafiqiin waa gaalkaasi waa gaalo wey marka raafidada markay caayayso waa ardi sida muslimiinta ka bilaabeen bifadlihi amaa jana wixii dhexdooda dhacay low kunta haddaan ogaala iskaga joogsanahay fainahu maxaa yeelay eh, waxaa ka dhex dhacay can ijtihaadka daalikuha ah xaggooda ka yimi qadsada soo xaggooda ka soo fula kana marka lagu horinaha adala la allaha hoojiyo ha duleey alla ha duleey man lahum hajar hajar macnaha qofka la coday marka hajirada xuquuqdooda intaanaan waa iska raacino iska raacinayna wa kullu khaaliqi lah bidikri karaamaadka awliya nabiga wa bacdahum waa saxaabada dabadood ee fadliga lagu khasisya la soo sheegay fataabicuun kuwaasi fadliga iyo cadaalada caamka iyo saxaabada lagu ammaanay waxaa ku xiga fataabicuun waa kuwa saxaabada raacay lahum biixsaan diidadii camalka waasugu raacay axraa kuwaasa xaqnimo badan bilfadli iyaga markaa in martabada labaad fadliga la siiyo marka labaad fadliga la siiyo uma dabeed maxaa ku xigay iyagana taabicuun wa atbaacu taabiciin taabicuun waa maxay atbaacu taabici waxaa la yidhaha saxaabadii waa inuu arkay koox ka mida shan iyo saddex iyo wax lamida oo islaamigu yahay kuna dhintay soo ma taabiciguna waa inuu taabiciga kale sii arkay taabiciguna waa inuu taabiciga kale sii arkay diintiga kasii qaatay kasii xambaaray fadliga darsada markaa kuxigtuu noqonaya dulun jamiican xaalayiina kala duyanhu khayrunnaasi qarni uma aladiina yalunu waa taabiciinti uma aladiina yalunu waa atbaacu taabiciinti wartaadhi dikriga karaamaat lawliya wa kullu khaariqin wa kullu khaariqin lilcaada wax kasta oo caadada bini aadamkaiyo awoodiisa dhaafa oo ka dhex baxa karaama loo jeeda waa karaamo ataa khaaliqaasi karaamada ama markaa shayga caadada baxay ee dhaafay iyo awood ilaada ka dhex baxay kaasoo ataa yimi xagguu ka yimi can saalixin addoon suuban oo saalixa ah, oo wanaagsan qofku yani saalixaysoo qof muslim oo muumin saalixaasoo he min taabici sharciga midka golaba ha noqdee ah mid taabica raacay lisharcina sharcigeena islaamka haddee muslimiina ayuu raacay kaasoo weliba wa naasixin khayr miiray alle iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa iyo a'imada hogaameeyaasha islaamka u khayr miiray iyo dadweynaha islaamka ah leanna diin nasiixa weyan soo maha fa inahaa shaygaa khaaliq ama karaamadaasi min alkaraamaat fa inahaa arrintaasi ka timi qofka saalixa ah takuunu waxay ahaanaysaa min alkaraamaat waxyaabaha karaamooyinka allatii karaamada oo bihaa jawaaskeeda iyo dhicitaankeedu biha oo bijawaasiha oo biwuquuciha inay dhacdo ama ay noqoto tii markaa banaan ayaa naquulu aan ku hadalaynaa madabkaygu yahay madab ahlusunna karaama jirto wey awliyadana ilaahay siiyey fakfu waa waxa aada raacdaa xagga caqiidada fakfu macnaa itabi inay ka dhigantahay liladilla daliilada sharcigaa raac ee tusinaya calaa karaamaat alawliyaa awliyada karaamaadkeeda qisadii maryam asxaabu lkahfi saxaabadii rasuulkana kadalik way ka dhex dhacday waman insaanka iyo qofka nafaha karaamada diidaa min dawi dalaal kuwa baadin garoobo ka midii ee inxiraafay ee manhaji ahlu sunnaha ka leexday faqad ataa waa yimi fii daak faqad ataa waxa uu waa yimi markaa fii daaka nafyiga diidmada karaamada bil maxaal buu leeyihi waxaan suuragalahayn oo baadila ah. maxaal yani wa dee sharciga caddeeya in la inkiraani ahayn oo baadilu leeyihi liannahaa karaamaadka awliyadu shahiira waa mid caan baxday oo la arkay oo saabita gurahaanteedu caddaatay walam tasal manay suulin weligeed macnaha tadhar inay daahirto fii kulli casrin karaamada wakti kastoo xilliyada taarikhda ka mid a ummadda islaamka waa laga helaya sida ummadii hore looga helay muddana waa laga helaya yaa shaqaa shaqaaga waa shaqaawada diddu sacaada liibaanta waxaa kasoo horjeedaa laydhaha ah yaa shaqaa ahli zalal dadka ahlu zalalka ah ee inxiraafka iyo sayqa dariiqii toosnaa ka leexashadiisa ehelka u noqday shaqaagiyo guuldarradiisiiyow kaalay waa meeshaadiiye waa guuldarraysta waa kuwa diidan karaamada markaas jirta bidca la yimi diinta ee khilaafay waxay ummadda oo dhan muuminiinta isku waafaqsantay ee shay maxsuusoo la taabanayo ee khilaafeen nusuusta markaa wixii ay caddaysay ayay inkireen wa kullu khaaliqin khaaliq maxaan yihi waxaad kala duwaysaa mucjisa oo aayadaha ah, oo mucjisa lama odhan aayad aayad nebi rasuul waa inuu yimaado laydhaa ujekeed iyo isaguna soo bandhigo karaamadu carayn kuma timaado rasuulnimada mucjisadiis waxay ku timaadaa carayn laydhaha balkeen waxaahan ku rumaynay deedna u keeno idhahdo waxaa anigu aan la lama iman karto wa kullu khaariqin mid kasta ataa yimi can saalixin khaariq kastoo caadada ka baxsan ataa ka yimi can saalixin qof wanaagsan oo suuban oo min taabicin kaasoo markaa ah taabicin raacaydu sharcina shareecadeenna wa naasixina oo markaa khayrka u khayr miray oo daacadu noqday allah iyo diinta kitaabka iyo rasuulka iyo a'imadii ummadda islaamka fa inahaa taasi minal iyada markaa dhicitaankeeda naquulu aan ku qowlnaan sheegayn fakfur raac liladila daliilada caddayn iyo karaamada wamanaxadka nafaaha diidaa ee min dawi dalaal buu ka mid yahay kuwa lumay faqad ata waman nafaaha qofka nafiya kaasoo min dawi dalaali ka mida kuwa lumay waman nafaaha ka karaamada diida muslimiinta ilaahay siiyey iyo awliyada ilaahay min dawi dalaala oo kamida kuwa dalaalka u saaxiiba faqad taa wuxuu leeyihi fii daaka nafyiga iyo diidmada bilmaxaal waxaan suuragalaha inuu baadil leeyihi fa inahaa karaamadu shahiira waa caan baxday walam tasal malay suulinay daahirto fii kulli casrin waqti kastaba laga ay daahirto ummadda islaamka laga helo yaa shaqa ahli zelel kuwa zelalka iyo sibirixashada leexashada u saaxiibkaa ah, shaqaawadooday kaalay waa waqtigaagiiya waxa weeyaan aladiina aamanuu wa kaanuu yataquun baa la dhahdaa marka ina awliyaa ilah ina awliyaa allah ilaa qawfun calayhim walahum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun haddii qofkuu yahay muumin oo ilaahay amarkiisa u hoggaansamo waa awliyada ku mid awliyadu halkiisa ku fadhida waa taa ilaahay rumaysay ee ilaahay amarkiisa raacday sifada qofkii laga helaa weli weeye weliyada ka mid a laakiin way kala derajo sarreeyaanoo qaar baa waxaa u daahinaysaa shay loogu markhaati kacay weli ilaahay yahay oo awooda binaadamku la yimaado ka baxsan markaa karaamada haddaynu ahlu nahay waan rumaysanay laakiin karaamatu awliyaa allahi iyo karaamatu shayaadiin awliyaa shaydaanka kala ayaala kala saaraya dee saaxir falello waa karaamo sheeganaya wax mucjisa u eeg maxaan ku dhahdaa khaaliqad u eeg buu la imanaya sixir iyo markaa falellowa tiisa lama rumeeyo waxaa la eegaya muumin ma yahay ilaahay daacadima ku sugan yihi amarka allama hoggaansama wixii loo diida ka dheeraada qaar odhanaya inta raamayeeshan diinta caaya hadana ku leeyahi war diintu cayataadi maaha oo xaramkan xaramkaan kusoo xajnaa berigan aanay diyaaradi jirin qaar un baa lagu arki jiray beledkiisa marka maalinta la istaagayo tarwiya yoma tarwiya la istaagayo mido la tegayo ayuu beledkiisii joogaa subaxaasoo haddana xajkii la xidhanaya markaasee la yaabi jiray wax kale may dhici jirin jinkaa qaadi jiray hawada inuu lalmi jiray dabeedna xaramku dhigi jiray salaf oo hebel anaga wujugu nala joogayo dalku jooga waa rasuulka xajka joogay yaa nusbaarna xajki jinkaa soo qaaday soo maha markaa weliba waxaa dhici jirtay sheekhulislaam baa sheego wuxuu yihi kuwa xajkooda waa muusixilaa hadday islaam yihiin jinku markuu hawada marinayo martii miqaadka xajka laga xidhanayay hadduu xidhanayo laakiin jinka uma sheego marka ada dayaaradda raacdo iyo lafnaf dusheeda markaad marayso ama la simantay bay qolada dayaaradda ku odhanaysaa ila waxay hayeen qariiradii soo maa haddaan maraynaa bay ku leeyihin xidho laakiin ina xashkooda waa ansixi maaye minaduu ka dejiyey miqaadna may soo marin waxna may soo xidhan sheekhu islaam wuxuu kasii jawaabay su-aal maanta taala dayaarada haddaan raaco sidaan xajka u xidhanaya waxaad u xidhanaysaa sheekhu islaam wuxuu jinku markaa meeshii uu maraya laga soo celinaya markuu durmaya hadduu u sheegi laha waa lahaa imarkaad maraysa laysu garan maaye oo u xajkiisu waa sixila وبالله تعالى التوفيق سبحانه وتعالى لا اله الا الله